kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmi aad ka dhegaysataan markale kulanti wacan wanaagsan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegantahay tahay sagaaliyo bisha nofembar sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda oo soo saartay digniino hor leh oo ku aadan roob xooggan oo maalmaha soo aadan ka di'i kara qaybo badan oo dalka ka mid ah xulka qaranka siddeed toban jirada soomaalida oo guul muhiima ah ka gaaray dhiggooda suudaan ciyaar ka dhacday waddanka kenya weerar xalay lagu qaaday xarun ganacsi oo la sheegay in lagu xiray kaamirooyinka qarsoon ee c c t v-ga oo ay dowladdu amartay qodobada kale aad barnaamijku dhegaysta doontaan waxaa ka mid noqon doona dad hor leh oo ay sii daayeen dhinacyada xamaas iyo israa'il xilli falastiiniyiintu ay rajo ka qabaan in lasii kordhiyo muddada xabdujoojinta meydadka dad horleh oo laga soo saaray buur maalmo ka hor ku duntay waqooyiga dalka hindiya iyo dibadbax looga soo horjeedo guurka dadka isku jinsiga ah oo ka dhacay waddanka thailan qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogala ku dhegaysti doontaan waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdulaahi maxameda shariif cabdulla ee farsameynaya markeli ogaal doqon sanadamawaalana waxay doonta beri ku diri oga dantuka adaga durba eliinogay doqon sanadamawaalana waxay doonta beri ku diri oga dantuka adaga durba eliinogay labadois dardaray dadka dhibiyooga labadois dardaray dadka dhibiyooga labadois dardaray

عثمان على ساعها دليلها حتى كما نطولي ينتبع عثمان على من عيش دايعا أرجع رسوم مرن الله دليدا دليدا

siday diinku nagu tidhi riixanaa dhaafti haysaa darajaduu helay rabiidkaama daayne dadaal gaadhi doontide qofkugu darta durdurka kufay daadhu xidho ku tidhaay sidoqoonsana damacwaalana dabaylahaa cirkeeya qofkugu darta durdurka kufay daadhu xidho ku tidhaay dahabada ku jira daldalo badan lahay jira daldalo dahabadan lahay ku jira daldalo dahabadan lahay jira daldalo haka dayri weliga daritahay awdoodi nabidka saluu ku dayaashaa haka dayri weliga noloshaad la daritahay awdoodi nabidka saluu ku dayaashaa mar adikaama dayne ku dhaafanaysa suxitaa furuutahay e barnaamijka ogaal ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad la'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahay naga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinta insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo hagaajiso khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaabo nooga yeel carabka carrabkayaga allow ismul acdabka ku beeg markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal idaacadda kulmiya qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaanu ku bilaabeynaa dowladda soomaaliya ayaa digniin horle waxa ay kasoo saartay roobka deerta oo la filayo in uu mar kale si xoogan uga da-o qeybo badan oo dalka ka mid ah hay-adda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka ayaa war kasoo baxay waxa uu u qornaa sida tan toddobada casho ee soo aadan oo ah isbuuca ugu dambeeya bisha november iyo isbuuca ugu horeeya bisha disembar laba waxay saadaasha roobku xilliga deerta ay muujinaysaa in roobab fiican ay ka da-i doonaan qeybo ka mid ah gobolada dalka xaddiga roobkaas ay heli doonaan sida ay saadaashu sheegayso ayaa cabirkoodu waxaa u dhexeeya soddon ilaa iyo boqol mililitir waa isbuucan roobka ugu badan waxaa heli doona ayaa layidhi gobolada bari nugaal sool sanaag ee togdheer bay jubbada hoose jubbada dhexe iyo sidoo kale gobolka banaadir waxaana la filayaa in ay helaan roobab xadigoodu uu sarreeyo oo u dhexeeyo konton ilaa iyo boqol milimitir sidoo kale degmooyin ka mid ah gobolada mudug waqooyi galbeed shabeelada hoose shabeelada dhexe iyo gado ayaa waxaa la saadaalinayaa in ay ka da-aan roobab cabirkoodu u dhexeeya soddon ilaa iyo lixdan milimitir degmooyin ka mid ah gobolada aan kor kusoo xusnay gaar ahaan gobolada bari nugaal togdheer iyo baay waxay saadaashu sheegaysaa in roobabkaas ay sababi karaan daadad iyo fatahaado waxaa la yidhi sidoo kale haddii roobabka la filayo toddobaadkan ay u da-aan sida ay saadaashu sheegayso waxa ay geysan karaan khasaare iskugu jira naf iyo maalba hay-adda sodma oo horey u soo saartay xarunteeda ka degista halis wadareedyada saadaasha roobab mahiigaan ah oo dalka ka da-ay kuwaas oo geystay daadad iyo sidoo kale fatahaado ayaa mar kale bulshada soomaaliyeed waxa ay u direysaa digniino si looga feejignaado saameynta roobka uu ku yeelan karo nafta iyo hantida shacabka soomaaliyeed ayaa lagu soo gebagabeeyey warkan ay soo saartay hay-adda maareynta waa hay-adda ka hortaga musiibooyinka hay-adda maareynta musiibooyinka waxaana jirta in maalmihii aynu kasoo gudubnayba roob xoogan uu ka da-ayay qeybo badan oo dalka ka mid ah sidoo kalena fatahaado ay ka dhasheen webiyada shabeelle iyo jubba ay sababeen in dad badan oo lagu sheegay tiro ahaan in boqolaal kun oo ruux ay gaarayaan ay saameyn adag ay ku yeesheen sidoo kalena tobanaan ruux ayaa u geeriyootay hanti badanna waa ay halkaasi waa ay ku luntay dhanka kale warar hadii aan eegana waxaa xalay magaalada tan muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay guushii ay dhowaantan dowladda soomaaliya ka gaartay in ay ku biirto ururka dallada bulshada rayidka ee bariga afrika munaasabadda oo ahayd mid si gaara ah loogu mahadcelinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xildhibaano wasiiro guddoomiyeyaal culimaa udiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin una soo dhoweynayaan guusha ay soomaaliya ay ka gaartay ku-biirista ururka bulshada rayidka ee wadamada bariga afrika si gaara madaxweynaha ayuu sheegay in arrinkaasi uu ku ammaanan yahay waxaana dhanka kale guddoomiye madaale uu codsaday in la dhammaystiro dastuurka qabyada ah kaas uu sheegay in wax badan uu ka horjoogo dadka soomaaliyeed si gaara ah ayuu sheegay inay tahay in shacabka soomaaliyeed ay ugu mahadceliyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar uu arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi layga siiba hortaan salka dhulka dhiga dowladnimadu sal dhulka dhigi mayso haddii aan dastuurkan ku meelgaarka aan laga bixin dhammaystirka dastuurka cidda hortaaganna waxaan leenahay waa waxaa layidhi hadda ka hor waxaan sheegaa mararka qaarkood ay ku mid ahaa jirta xikaayadayda labadii cunug ee iskoolka wada dhiganayay ee mid hooyadii shilin oo soo siisay ayagoo bannaanka ku ciyaaraayo shilinka uu meel bacaada uga dhumay labadii cunug iskoolkiiay ka daaheen albaabkiia laga xirtay macallinkiia wuxuu yidhi nin odaya waxay dhahdeen macallinka nagala hadal hana sii daayo si iskoolkii loogula furo odagii gacanta u ka qabtay iskoolkii u geeya maamuli owra maamula maanta madaxayga ku dhaaf ciyaalkan waa soo daaheelin maamuli wuxuu yidhi labadi cunugow la fadhiistay wuxuu yidhi waryaa hebel intaa ku soo daada macalin shilin hooyada ay soo siisaan raadinaayo yidhi maantoo dhan bacaadka ka baaraayay taasaan ku soo daahay cunugii kalaa layidha waryaa adigana xaggee ku soo daaday macalin shilinka ou raadina anigana aan maantoo dhan ku taagnaayo yidhi inuusan arkin raba kuya shilinkaan ku taagnaa marka dowladnimada iyo sharciyadda iyo horumarka qofna waa raadinaya cidna waa ku taagan tahay kuwa maanta ka daba qaylinaya waxaan leenahay ha ka daba qaylina dowladnimada ee horaha loo socdo maxaa yeelay mar dagaalaa ah lagu jiraa khawaarijtiia ah laga xuraynaa dalkii mar dayn cafintiia ah loo socdaa mar cunaqabatayn tuubka in dalkan laga qaadaa loo socdaa marna in dowladii horumara lagu biilaa loo socdaa marna horumarki kaloo magaaladii iyo dalkiia laga shaqeeyo waayaa mar ciidan dhisidiyaa laga shaqeeyo waaya haddii marka intaasi laga daba raaracsado cidda maya dhihileed waa idinka soo saas maahan cidda maya dhihileed waa idinka marka waxaan leenahay dowladnimada in lala shaqeeya rabtaa keligeed ma soco karto madaxweyne waxaan rabnaa inkastoo wasiir daalihiga hor maray madaxweyne xuraynta khawaarijta waa ku mahadsan tahay mahadsanida la yidhaahdo ku biirista ururada bulshada bariga africa madaxweyne waa ku mahadsantaha shaqadaadka soo qabatay mahadsanid dayn cafinta inaad xooggaaga isugu gaysa madaxweyne mahadsanid cunaqabataynta qofka in la qaada madaxweyne waa ku mahadsantahe mahadsanid dhammaystirka dastuurkana waa ku mahadsantaha madaxweyne ha ka hakanin aan leenaha ee haru saco waa mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad degmooyinka gobolka banaadir nuuriyayaasha waxaan leenahay noolaada dalkaynana waa dhaqaaqiyey waxaan leenahay aan la wada jaan qaadna haddii ilaa idhaahdo tan oo laga dhawaajinaayo webiga madaale iyo waa iska xikaaya waxuu idhi moogtaha in lagu xanta in lagu xasuustaa ka horrayso annaga inala xanta waaba rabnaaba maxaa yeelay in la yidhaahdo ushi madaale webigi madaale sidaha madaale e madaale in la yidhahdo noo samaynaysaa marka kuwa kuwaata inay baan ku marka waxaan leenaha madaala mahadsanid waa mahadsantiin waa mahadsantiin mar labaad mar saddexaad marba inaan ku dheereeyo wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka hadlayay munaasabad xalay ka dhacday muqdisho taas oo lagu mahadcelinayay madaxweynaha soomaaliya ee eh, xasan sheekh maxamuud kadib markii dhowaantan dowladda soomaaliya ay ku biirtay ururka dallada ee eh, ururada bulshada rayidka ee wadamada bariga afrika waxaana mas-uuliyiintii halkaas kasoo qayb gashay dhammaantood ay ka sidnaayeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku ammaanaan in tallaabadaasi uu isaga ilaahay ka sokow uu suurageliyey wararka kale adduunka haddii aan eegno gaar ahaana khaze haddii aan ku bilowno saacadihii ugu dambeeyey waxa ay dhinacyada xamaas iyo isra-el ay isdhaafsadeen dad kale oo badan kuwaas oo ay dhinacyadu ay iska hayeen waxaana dadkan oo ahaa kuwo shacaba la sheegay in labada dhinacba ay sii daayeen kuwo kale oo hor leh kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyeyba isdhaafsanayay maxaabiista ay iska hayaan sida uu dhigayay heshiiskii dhawaantan ka dhacay magaalada dooxa ee wadanka qatar ee soddon falastiiniyiin ah oo haween iyo caruur iskugu jira ayaa la sheegay in laga sii daayay xabsiyada israel saacadihii ugu dambeeyay halka sidoo kalena ay xamaas ay sii deysay toban israa'iiliyiina iyo sidoo kale laba ruux oo iyagana ajaanib ahaa kuwaas oo lagu hayay magaalada khaza waxaana sii deynta ay kooxda xamaas ay sii deysay dadkani fududeysay hay-addan aakheerta cas oo labada dhinacba u kala dabqaadeysa waxaa jirta in sidoo kale dadka falastiiniyiinta ah ay uun rajo un ay ka qabaan in ay kordhi karto muddada xabad joojinta taas oo saacado un ay ka harsan yihiin waxaana jirtay in markii hore muddo afar maalin ah lagu heshiiyey in xabadda la joojiyo lisna dhaafsado maxaabiista muddadaas waxaay ku ekeed shalay balse waxaa lagu daray afartan iyo siddeed saac oo dheeri ah taas oo ay saacadu unay ka harsan yihiin waxaana la sheegay in ciidamada israel waqhtiyadii ama saacadii ugu dambeeyey ay go-doomiyeen cisbitaallo ku yaala magaalada ghaza halkaas oo la sheegay in ayba diideen in loo gudbiyo xitaa waxyaabaha daruuriga ah sida daawooyinka waxaana cisbitaaladaasi eh, la sheegay in intooda badan ay ku yaalaan daanta galbeed dhibaatada ka taagan magaalada khaza oo intan haatan jirta ay soo bilaabatay toddobadii oktoobar waxaa tan iyo waqtigaasi la sheegay in ay ku geeriyoodeen falastiiniyiin aada u badan kuwaas oo ku dhow labaatan kun waxaana dhaawacu u yahay intaas ka badan halka isra-el ayada inta loo diiwaan geliyey ay ku dhowdahay ilaa iyo kun iyo shan boqol oo ruux oo askar iyo sidoo kale dad shacaba iskugu jira Eh, sidoo kale ciidamada israel waxaa la sheegay in howlgal ay ka fuliyeen meelo ka mid ah eh, magaalada khaza iyadoona sidoo kale ay si gaara ah u bartilmaameysadeen eriyada magaalada juniin waxaa la sheegay in halkaasi kaam ku yaala ay weerar ay ku qaadeen waxaana la sheegay inay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex ruux oo falastiiniyiina sida ay warinayso warbaahinta waafal yiraahdo sidoo kale ciidamada israel ayaa weli waxa ay sii wadaan weerarka ay ku hayaan isbitaalka jiniin ku yaalo halkaas oo ay ka hortaagan yihiin in ay u gudbaan waxyaabaha daruuriga ah sida eh, agabka caafimaadka oo kale waxaana israel ay u muuqataa mid aanan si buuxda u dhaqangelinayneyn heshiiska xabajoojinta maadaama inta heshiiskaasi uu socday lasoo wariyey dhimashada in ka badan toban ruux oo falastiiniyiin ah kuwaas oo ay meelo kala duwan oo dhulka falastiin ka mid ah ay ku dileen waxaana heshiiska ay dhinacyadu xabajoojinta ay ku gaareen garwadeen ahaa dowladda qatar taas oo iyada dhankeeda weli wado dadaalo kale oo ku aadan haddii ay suuragal tahay in dhinacyadu ay gaaraan xabajoojin toos ah balse arrintaasi waxaa in aysan suuragal ahayn sheegay ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu kaas oo ku goodiyey marka ay dhammaato heshiiska xabajoojinta inuu qaadi doono weerar uu kusoo ciribtirayo kooxda xamaas taas oo horaantii bishii aynu kasoo gudubnay weerar aada u culus gudaha israel ku qaaday waana weerarka inta la ogsoon yahay taariikhda israel kii ugu darnaa ay kooxdaasi ay ku qaado halkaas oo boqolaal ka mid a ah israa'iiliyiinta oo ciidan u badnaa lagu dilay kuwo kalen lagu soo qafaashay waxaana jirta in haatan xaaladdu weli ay degan tahay maadaama lagu jiro saacadihii ugu dambeeyay ee xabajoojinta balse wax walba waxaa isbedeli karaan marka ay dhammaato muddada xabajoojinta ciyaartooyda siddeed jirada ee xulka qarankeena soomaaliya ayaa shalay waxay guul taariikhi ah ay ka gaareen dhigooda suudaan ciyaar ka dhacday waddanka kenya ciyaartan oo aysan saadaashu ku xooganeyn in soomaaliya ay badin karto ayaa natiijadu isbadashay kadib markii ay soomaaliya ay ku badisay saddex gool iyo eber ciyaartan tii koreysay waxaa soomaaliya hal iyo eber uga soo badiyey dhigooda malawi iyadoona taasi ay keentay in laga niijabo in ciyaartooyda soomaaliya ay dib u kabasho xoogan ay sameyn karaan si ay heerka guruubyada ay koobkan ay uga soo baxaan waxaana xusid mudan in sanad eh, in horey ciyaartooyda todoban iyo todoba jirada ee soomaalida ay horey ugu soo guuleysteen tartanka sakafa ee eh, ciyaartooda da-aadooda ay ka hooseyso todoban iyo todobada sano haatan waxaa la filayaa guul wanaagsanna loo rajeynayaa ciyaartooda soomaaliya ee sideed iyo toban jirada kuwaas oo guul muhiim ah shalay ka gaaray dhigooda suudaan saddex gool iyo eberna oga badiyey waana taariikhda inta la ogsoon yahay markii ugu horreysay oo ciyaaraha dibadda ay soomaaliya ay saddex gool iyo waxba ay kusoo badiso haddaba ciyaartan waxaa si dhow ula socday falanqeynayana maxamed shuuriyo nuur barakaat oo dhanka ciyaaraha si weyn uga faalooda wariyeyna farxaan maxamed xuseen ayaana kala sheekaystay ciyaartii shalay ka dhacday nairobi oo ay soomaaliya guusha taariikhiga ay ku gaartay iyo sidoo kale waxyaabaha laga soo calaamadeeyey tababare jabshe iyo kaariyahiisa mister franca wacdra ayay muujiyeen marka loo fiiriyo saddex gool waxba ay ku muquuniyeen dhigooda eh, sudan taariikhda inta noog yahay waa markii ugu horeysay oo soomaaliya saddex iyo waxba ay ku muquuniso burburkii kadib eh, xul ay ka horjeegto oo sida sudan ah eh, sidaad la socotidba tartanka bariga iyo bartamaha afrika xidigaha daadooda ay ka toddobiy tobanka sano ayay horey ugu guuleysteen kama dambaysta ayay saddex gool iyo gool eh, ku garaaceen sudaanta koonfureed sudaantii weyneedna shalay ayay wada taa lamida marsiiyeen runtii ififaalo fiican ayay u tahay maxaa yeelay ruwanda ayaa kulankii hore gool kaga adkaatay ruwanda iyana shalay kenya ayaa gool kaga badisay farqiga gulasha laba gool oo nadiif ayay haysataa soomaaliya waxay u baahan tahay inay guulaysato kulanka ay la ciyaarayso kenya si markaa farqiga golasha ay ugu soo gudubto maalinta jimcaha ayay ciyaartaasi qorshaysan tahay ruwandana waxay la ciyaari doontaa xulka kubadda cagta sudan ee isagu markaasi guuldarada kala kulmay sharay ciyaartoyda qaranka soomaaliyeed marka farxaanow meel fiican ayay hadda u taallaa soomaaliya oo ciyaarta jimcaha ayay ku xiran tahay inay u gudbaan wareega fardhamaadka tartanka bariga iyo bartamaha africa xidigaha dacdooda ay ka yartahay sideed iyo tobanka sano marka haddii aan u galna farsamo ahaan qaabka ciyaarta ay u dhacday runtii isku xer fiican ayay sameeyeen maxaa yeelay hanaankooda difaacashada abuuristooda qadka dhexe iyo doorka weerarka waxay ahayd kuwa isla dhaqaaqay way jirtay tiro badan oo fursado ay golol kale ku fuli kareen oo ay iska lumiyeen hase ahaatee waxaa aad loo boogaadiyey oo runtii kulankii horena kursiga keedka kusoo bilowday macalimiintana lugtiisa isku baray maxamed cumar gaawow lambarka sideedaad oo goolka saddexaad sale soomaaliya u dhaliyey waxaa qiibo lahayd qaabka looga shaqeeya goolka hore paaxoor ayaa ku xiray kubadda xidiga cabdixafiid cabdixafiid ayaa koos aan caadi ahayn u qaaday saaxiibkii idris bilaal ayaa madaxa la helay kubadduna sidaas ayay goli waxba ku noqotay goolka eh, labaadna runtii waxaa aad uga shaqeeya isla ciyaartooyga idris maxamed bilaal marka la fiiriya hanaanka uu kubadda dadabka kaga soo jiitay sida uu kusoo dhaafay daafaca eh, sudan eh, afka hore goolka qaabka kubadda u keenay shiina ayaa lugta la helay birta ayay ku dhacday way soo laabatay golhayaha dushiisa ayuu mar kale lugta kaga dhuftay ciyaartuna sidaas ayay laba gool ku noqotay goolka saddex axadlo wuxuu gool si weyn looga soo shaqeeya ashraf oo kubadda kusoo xeray saaxiibkii runtii waxaa kaloo xusid mudan eh, in baraha bulshada haral ay ka dhalatay markii uu yidhi halkaaga galgalo eh, tababara jabshe dadku seebo kala duwan ayay u fasirinayaen hadalkaasi laakiin macalinku waxay ka ahayd waqtiga in la lumiyo oo ciyaartooydu aan laga daba imanin golasha ay lahayn waktigaasna ciyaartu laba goli waxbay ahayd waxaana usii suura inay gol saddexaad heleen marka ciyaartoyda markii dhaawac ama ah, jug ay gaarto in dhulka cabaar joogo garsoorku u yimaado fiiriyo inuu u baahan yahay kooxda caafimaadka in loo yareeyo in kale kooxda caafimaadka soo gasho kooxda caafimaadka ay dibadda u saarto lasoo eego xitaa daqiiqada kamida daqiiqadaha ciyaarta ah marka tababare jabshe runtii hadalkaas sidaasuu kala jeeday waana hadal si weyn u qabsaday baraha bulshada farxaano shuriya ciyaaryahaanadan oo sideed toban jirada ah horay sidaan oo kale xilli ay toban iyo jiro ahaayeen oo tartan ay galayeen wadamada bariga afrika iyo bartamaha guul ayay keeneen haddana saadaasha sida muuqata weligood guul halkaasi la-eg saddex gool ay wadan kaga badiyaan ma aysan dhicin marka soo rajo weyn lama qabo ciyaaryahanadan oo daad oo aada u yartahay in ay mareen tababarkii loo baahnaa sidii ay wadan kale ay uga hortagi lahaayeen laga hadlayo eh, ciyaartooyda soomaaliyeed ee da-da sideed tobanka sana ka yar waa kuwa aada isku yaqaana marka laga reeba xidigo kale oo lagu kakabay oo dalka dibadiisa iyo gudaha laga keenay laakiin eh, mostale ciyaartooy istaqaano oo kubad fiican ciyaarta oo waxa waaye marka laga hadlayo xaqiiqada ee aada iskula jaan marka waxay ku tusinaysaa eh, isla qabsigooda tartan inay kusoo wada gureysteen inay tababar isla sii wadeen waxaasoo dhan waxay ka turjumaysaa in marka e, ciyaartooydu ay si wanaagsan oo hagaagsan marka ay ciyaareen runtii waa ciyaartooy in laisku sii hayo u baahan da'da hadda sideed tobanka sano tartanka ah markay ka gudbaan waxay u gudbi doonaan da'da sagaal iyo tobanka sano tartamada inay qaranka ku matelaan labaatanka sano koob iyo labaatanka sano e, laba iyo labaatanka sano saddex iyo labaatanka sano wixii ka dambeeyana qaranka waaweyn ayay mateli karaan marka waa ciyaartooy u baahan in laysla sii hayo tartamada laysla geeyo sababtoo ah haddii toddobiyo toban jirada aysan dadku iyagu isbari lahayn fursadan sideyo toban jirada ma aysan heli lahayn marka la fiiriyana runtii eh, ciyaartooy dhammaantooda ammaan mudan waaye marka goolka kasoo bilowda cabduqaadir cali marshaale oo isagoo markaasi eh, kaalin shariifa ka qaateen soomaaliya shabaqeeda ay raashato kulankii shalay marka la eego lambarka shanaad waa nin mucjiso ah dalabka bidix ka ciyaaraya maxamed cabdi runtii waa ciyaartoy fahamsan hannaankiisa difaacashada weerarka crosska laga rabo boosqaashadiisa intaba sidoo kale waxaa ammaan mudan daafacyada dhexe ee afraad iyo shanaad ciyaarayay aabaha cilmi wehliya iyo sidoo kale cabdullah eh, cabdullaahi hogaamiyaha qaranka ninkan waa nin aad cajiib u ah akhlaaqdiisa sida u hogaaminayo doorkiisa kabtanimo sida u gudanayo waxaa kaloo aan la dafiri karin dadabka midig cabdulqaadir cusmaan juma runtii isaguna dhiigga ayuu u shugay qarankiisa way adkeed in laga gudbo ciyaartooygaasi hadka dhexe lambarka sideedaad maxamed cumar oo lagu daray lambarka tobnaad ninka ciyaaraya cabdixafiid maxamed oo la raaciyay cabdifatax maxamed iyaguna kaalin muuqatay lahaayeen doorka weerarka marka loo eega idriis maxamed inuu goolna e, dhaliyo midna caawiyo waadnana uu dhigay runtii ciyaartooyda lugta bidix ku ciyaara wax kale oo fanaan lagu tilmaami kara ayay ahayd mahadshina inkastoo fursado goola loo filin karo uu lumiyey haddana wuxuu ku shaafiyey qulubta dadka soomaaliyeed goolkii uu dhaliye cabdicasiis baaxoor waa nin kanada ka yimid markii labaad qaranka u ciyaaraya goyntiisa dhaqaaqiisa ay adag tahay xitaa shan ciyaartooy inay raacdo marka mid mid ka liita ma jirin kuwa keedka ka yimid sidaasoo kale soomaaliya qurux badan ayay dibada tuseen sudan marka loo firiyo xulalka ugu adag barigii bartamaha afrika ayay kamid ahayd runtii in xul ceenkaasoo kale ah oo ciyaarihiisaan goobjoog usoo aha waaweynkooda markay ciyaareen sida soomaaliya ay golo ugu yeelan jireen in shaloo kaleeta dhabaxa ceenkaas ay ku dhacday cid kasta ayaa u riyaarday marka waxay u tahay ididiilo fiican waxay u tahay bilow fiican waxay u tahay in hankoodii uusan weli lumin oo halkiisa ay kasii wadaan marka heerarkaas kala duwan iyo tartamada kalena inay waxdar dhigaan ayaan rajeynanaa ilaa ka noqdaan xidigaha waaweyn ee matala qaranka soomaaliya hadda waxaa socdaa koobka isdarareebka adduunka oo hadda ay ka qaybgalayaan soomaaliya ciyaaryahana ayaa soomaaliya ku matalaya oo kuwa xulalka qaranka lagalaga soo xulay kuwaasi ciyaartii ugu horeysay iyaga laftooda inkastoo ciyaaro wanaagsan ay muujiyeen haddana waa uu laga badiyey marka markaa isbarbar dhigtid ciyaaryahanada daadu ay ka yartay sideed iyo toban jira iyo kuwa xulka qaranka ee hadda israreebka adduunka oo koobkaasi ka qaybgalaya maxaa farqiga udhexeeya runtii ciyaartooydaas waa kabiriinta qaranka waa ciyaartooy intooda badan daada saddex iyo labaatan sano ka weyn waa ciyaartooyda loogu yeero xidigaha waaweyn ee qaranka marka la fiiriyo dadku waxaad moodaa cidda u barisa inay jecel yihiin tartamadoo dhan inay ku matasho laakiin eh, awoodda jireed maskaxeed ayaa sabab u ah iyo da'da yar marka ciyaartooydan weli tartamadoodii ayay ku jiraan way ku tegayaan hadda waad ogeed toddoba iyo toban sane ciyaareen sideed iyo toban sane hadda ciyaarayaan bil waxaad arkaysaa sagaal iyo toban sane iyagoo ciyaaraya labaatan koo iyo labaatan laba iyo labaatan xitaa qaranka waaweyn ay ku geli karaan dada ugu dambeysoo qaranka waaweyn ama ciyaartoydu ay kaadiriin ku noqdeen waa dada saddex iyo labaatan sana wixii ka weyn oo ay qaranka waaweyn ku matali karaan marka qolalkaasa fursadeeda ayay haysatay sidaad la socotid shan iyo toban jiro ayaa ciyaaray laba kunna laga badiyey hal kunan ayay rwanda gool waxa kaga badiyeen waa bilow fiican in xidigaha dada shan iyo tobanka sano weliba soomaaliya waxa lagu amaanay da-dii saxda heda shan iyo tobanka sano aada u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa eh, maxamed shuuriye nuur barakaad oo weliyi farxaan maxamed xuseen la falanqeynaya ciyaartii shalay ay soomaaliya saddex iyo eber uga badiyeen ee eh, dhigooda suudaan gaar ahaana waa ciyaartooda sideed toban jirada ee xulka qaranka soomaaliya markan dhanka xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhig warbaahinta bulshada dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya hanuga cabdirashiid ibraahim cali iyo waliba ifrax axmed xuseen ifrax waxaanu ku bilaabaynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay haddiianu ku bilaabnana xulka qarankeena soomaaliya gaar ahaan siddeed iyo jirada ayaa aad aad loo hadalhayaa kadib guushii weyneed oo ay ka gaareen dhigooda xulka wadanka suudaan siddeed iyo jirkooda kulanka waxa uu ahaa kulan muhiima oo xulkana qaranka soomaaliya ee dabcan u baahnaa in saddexda dhibcood qaato maadaama kulankii ugu dambeeyey xulka wadanka ruanda hal gool iyo waxba uu guuldaro uu ka qaatay eh, dabcan ruanda ay guuleysatay kulankii hore laakiin soomaaliya ugu waa ay guuleysatay xolkeena qaranka soomaaliya hadda markaad eegto gruubka kaalinta labaad ay kaga jiraan kenya ayaa kaalinta koowaad ku jirta oo lix dhibcood ay leedahay xolkeena qaranka soomaaliya saddex dhibcood sidoo kaleeto xolka wadanka ruanda iyaguna saddex dhibcood ay leeyihiin labadan wadan ayaa isahaya ruanda iyo weliba soomaaliya haddaba eh, dabcan markaynu eegno ciyaaryahanada xulka qarankeena soomaaliya aad iyo aad ay u wacdareeyeen kulankii xiisaha badnaa iyadoona ciyaaryahanada aad ku khatarta badan sida ninka lagu magacaabay idris maxamed iyo ciyaaryaanka lagu magacaabo maxamed shiine iyo ciyaaryaanka lagu magacaabo cabdinaasir iyo cabdixaafid iyo ciyaaryaanka lagu magacaabo eh, cusmaan salaad iyo ciyaaryahanada kale sida eh, cali axmed iyo dhammaantood markaa xataa kulli dhammaan ciyaaryahanada waxa weyaan way wada khatar badan yihiin markaad eegto golhaye marshaale sidoo kale kabtanka eh, cabdulle cabdulaahi sidoo kale biilo cilmi oo kale oo isagana aad iyo aad ayuu wacdareeyey cabdirashiido gebi ahaantoodba kalama liidaan aad iyo aad marka guul weyn ayay markaa ay soo qaateen saddex dhibic muhiim ayay soo qaateen eh, tartankan waa bariga iyo bartamaha africa mm-hmm. kenya ayaa sanadka martigelinaysa mm-hmm. marka guushii weyneed baraha bulshada ayuu qabsaday farax aad iyo aad ayuu u qabsaday weliba dadyooga soomaaliyeed aad ay ugu farxeen marka ay shalay ciyaaryahaanadeena ay gaareen guushaasi ay suudaan ku garaaceen saddex iyo eber eh, markaynu eegno xulkan qaranka soomaaliya si uu usoo gudbo wuxuu u baahan yahay kulanka xiga inuu kenya u garaaco sidoo kaleetana uu rajeeyo xulka wadanka ruwanda in guuldaro ay ka qaataan xulka wadanka suudaan hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal markan dhanka iyo weliba qormooyinka waqti cabdirashiid oo markana qormada ugu horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay qaado waqti aad wax ku qorshaysato laakiin marka uu yimaado waqtigii waxqabadka jooji fakarka oo ku dhaqaaq samayntiisa haddii aadan himlo lahayn horumar ma gaaraysid guusha caadiyan waxaa u sabab ah nasiibka guusha boqolkiiba sagaashan waa dadaal halka boqolkiiba tobanna ay tahay toosinta allaah bareefad ka dhigo riyooyinkaaga dhibaatooyinka familkaaga iyo noloshaada gaarka ah sidoo kale waxyaabaha aad ku liidato iyo dhaqaalahaaga ugu dambeyntii qormadan ee waxaa lagu soo gabagabeeyey guushu way macaan tahay marka aad garanayso guuldarada dambaytiina haddii aan eegana waa sheeko aad yaad uxiise badan haweenay ayaa soo martay nin waalan oo dhulka xarxariiqaya xaaladiisa ayay aad iyo aada ugu murugootay kadibna waxay weydiisay maxaad halkan aad ka sameynaysaa waxa uu ku jawaabay waxaan sawiraya jannada anigoo u qaybinaya ilaa iyo dhowr qaybood haweeneydii waa ay dhoola cadeysay waxa ay tiri suuragal ma tahay in qayb ka mid ah ad iga iibiso jannada iyo ayaadna igaga iibinaysa kor ayuu intuu fiiriyey waxa uu ku dhahay haa halka qayb waa ah labaatan riyaal haweeneydii labaatankii riyaal iyo weliba raashin ay wadatay ay siisay ninkii wayna isaga tagtay habeenkii markii la gaaray ayay haweeneydii riyo ku aragtay iyadoo jannada ku jirta waagii markii uu baryay ayaa waxa ay aragtay iyadoo janno ku jirta waxaana ay ugu sheekaysay qisadii wiilkii waalnaa dhex iyo weliba haweenayda siigeeda ayaa isagana aaday ninkii waalnaa waxa uuna ku yidhi waxaan rabaa inaad iga iibiso qayb ka mid ah jannada lacagta aadana ah ii sheeg waan ku siinayaa ninkii waalna ayaa ugu jawaabay waxba eh, kaa iibi maayo ninkii waa uu yaabay waxa uu ku yidhi shalay ayaaba xaaskayga labaatan rayaal ugu iibisay ninkii waalna ayaa ku yidhi ujeedka xaaskaaga ma ahayn in ay labaatan rayaal ay ku iibiso janno oo keliya waxay rabtay in aniga niyadda ii oo qalbiga jabay ay markaa kobto balse adiga ujeedkaaga waa janno ee ku xisaabtan in jannada aysan lahayn qiimo go-an oo lagu iibsado ayuu yidhi iyadoona qisada sidaa lagu soo gabagabeeyey barnaamijkii bandhiga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid iyo oo idin leh nabadgelyo waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah, barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye wali barnaamijka ogaal ay dhegeysanaysaan idaacadda kulmi magaalada muqdishona wadan kaga imaanaya dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxaa la sheegayaa in ay xalay weerareen goob ganacsi oo ku taala magaalada tan muqdisho gaar ahaana halka loo yaqaano black sea waxaana la sheegay in goobtaasi ganacsi ay ahayd mid lagu iibiyo agabka loo yaqaano sbar bartiska waxaana weerarka loo adeegsaday miino sida ay wararku ay sheegayaan waxaana la sheegayaa in goobtaasi ganacsi lagu xiray kaamirooyinka qarsoon ee c c t v-ga loo yaqaano kuwaas oo ay dowladdu amartay in goobaha ganacsi lagu xiro waxaana ganacsatada qaar ay sheegeen in dhanka kale al-shabaab ay u diideen in amarkaasi dowladda kasoo baxay ay fuliyaan waxaana jirta in horey xarumo kale oo ganacsi loo weeraray kuwaas oo lagu xiray eh, kaamerooyinkaasi c c t v-ga loo yaqaano inkastoo aada moodid in inta badan goobaha ganacsiga ay u hogaamisameen amarka dowladda oo ay goobahoodu ay ku xireen kaamerooyinkaas halka kuwa qaarna ay albaabada ay weli aysan furinba amaba ganacsigooda aysan albaabada u furin iyagoo sheegaya in labada amar ee iska soo horjeeda ay dhib ku tahay in ay fuliyaan dhanka kalena wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweysay una mahadcelisay midooda yurub oo eh, ugu deeqay ciidamada soomaaliya taageero maaliyadeed waxaana war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga lagu sheegay inay soo dhaweynayaan go-aanka golaha midooda yurub ay ugu yabooheen taageerada ciidamada qaranka soomaaliya saanad iyo sidoo kale agabka dagaalka iyo adduun lacageed oo dhan hal milyan oo yuro dhaqaalaha oo ay qeyb ka ah taageerada caalamiga ah ee qorshaha dowladda soomaaliya ay kula wareegeyso mas-uuliyadda amniga dalka ayaa loo isticmaali doonaa ayaa layidhi tayeynta iyo qalabeynta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee hadda lagu tababarayo xarunta tababarka ee jeneraal dhigabadan ee magaalada tan muqdisho wasaaraddu waxa ay ka mahad mahadcelineysaa taageerada midooda yurub uu siiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si ay si buuxda ula wareegaan mas-uuliyadda waa mas-uuliyadda amniga dalka waxa ayna qireysaa muhiimadda taageeradan agabka dagaalka ay u leedahay ee marka la eego ciidamada dowladda soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya taas oo midooda yurub ugu mahad celinaysay taageeradaas maaliyadeed iyo midda kale agab ay ku xoojinayaan ciidamada xooga dalka dhanka wararka dibadda hadii aan eegnane wararka ka imaanaya dalkaasi kuweed waxa ay sheegayaan in amiirkii wadankaasi nawaaf al axmed al jaabir ee loo qaaday cisbitaalka kadib markii xanuuno ay soo wajaheen waxaana jirta in warbaahinta wadankaasi ay sheegayso in haatan lagu dabiibayo mid kamid a ah cisbitaalada ku yaala wadankaasi nawaaf al axmed al jaabir al sabax oo ahaa amiirka boqortooyada wadanka kuweyt ninkani waa sideetan iyo lix sano jir waxaana warbaahinta qaran ee wadankaasi ee kuuna loo soo gaabiyo ay sheegaysaa in cisbitaalka la geeyey si eh, loo hubiyo in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay kadib markii uu saacadihii ugu dambeeyey uu xanuun dareemayay sheekh nawaaf ayaa loo dhaariyey xilka boqortooyada wadankaasi kuweyt bishii sebteembar sanadkii laba kun iyo labaatankii kadib markii uu dhintay walaalkiis sheekh sabaax al axmed al jaabir al sabaax kaas oo ku dhintay da-aadda sagaashan iyo kow sano waxaana uu dhintay mar lagula tacaalayay gudaha wadanka mareykanka halkaas oo caafimaad ahaan loogu qaaday waxaana jirta in haatan wararka kasoo baxaya wadankaasi kuweyt ay sheegayaan in xaaladda amiirka haatan ee wadankaasi ay wanaagsan tahay kadib markii cisbitaalka lagu dabiibayay saacadihii ayaynu kasoo gudubnay dhanka kalena qaramada midoobey waxa ay war ka soo saartay dad shacab ah oo tobanaan gaaraya oo lagu laayay wadanka burkina faso qaramada midoobey waxa ay sheegtay inay aada uga xun tahay falkii shalay dagaalyaano ka tirsan kooxaha jihadoonka ay ka geysteen gudaha wadankaasi burkina faso halkaas oo ay ku dileen tobanaan shacab ah wararka ayaa sheegaya in tiro badan oo dagaalyaano ah oo ka tirsan kooxda loo yaqaano oo loo soo gaabiyey magacooda j n i m ay weerar ay ku qaadeen xero ciidan guryo iyo sidoo kale xeryo ay ku sugan yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala magaalada jibo ayna ku dileen ilaa iyo afartan qof oo rayid ah mar sii horreysay ciidamada ayaa xaqiijiyey in boqolaal rag ah oo hubeysan ay isku dayeen in ay gudaha u galaan saldhigga ciidamada ay ku leeyihiin deegaankaasi burkina faso ayaa dagaal waxay kula jirtaa fallaagada jihaadoonka ah ee kaga soo eh, faaftay dalka ay dariska yihiin ee maali sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii dalkaas waxaa maamulaa dowlad kumeel gaar ah oo loo dhisay kadib afgembigii militariga ee ka dhacay sanadkii hore waxaana sidoo kale joogto ka ah weerarada ay geystaan kooxaha eh, jihaadiyiinta ah kuwaas oo inta badan ay ku laayaan askarta ka tirsan dowladda burkina faso iyo ciidamada iyo dadka shacabka ee degan goobaha ay askartaasi ay ka agdhow yihiin iyadoona dhowr jeer oo hore lasoo weeriyey weeraro ay ku dhinteen boqolaal ruux oo shacaba kuwaas oo ay kooxahaasi ay ka dambeeyeen markan saacadda koow iyo tobankii barqanimo ayay tilmaamaysaa waxaad kusoo dhawaataan qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira dowladda soomaaliya ayaa soo saartay digniino hor leh oo ku aadan roobka deerta kaas oo la filayo in maalmaha soo aadan uu si xoogan uga da o qaybo badan oo dalka ka mid ah hay-adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in la filayo maalmaha soo aadan ee dhammaadka bisha nofembar iyo sidoo kale horaanta bisha desembar ee sanadkan laba kun iyo labaatan iyo saddex in ay di'i karaan ama la filayo in uu do-o roob xoogan oo ah roobka deerta kaas oo la filayo in qaybo badan oo dalka ka mida ah uu ka do-o waxaana la sheegay in xaddiga roobkani uu aad u weyn yahay waxaa jirta in si gaara ah la filayo in uu uga do-o gobolada bari nugaal sool sanaag togdheer baay jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka banaadir iyadoona warka ka soo baxay hay-adda lagu sheegay in roobkaasi eh, xaddigiisu uu aad u sarreeyo uuna u dhexeeyo konton ilaa iyo boqol milimitir waxaana jirta in maalmihii toddobaadyadii ugu dambeeyey ee qabo badan oo dalka ka mid uu ka da-ayay roobka deerta kaas oo aada uga xoogan roobabkii horey uga da-i jiray dalka sidoo kalena waxaa jirta in fatahaado ka dhashay webiyada shabeelle iyo jubba ay sababeen amaba saameyn ay ku yeesheen nolosha boqolaal kun oo ruux kuwaas oo qaarkood ama intooda badanba guryahoodii iyo sidoo kale hantidoodii ku waayey waxaana jirta in dowladda soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka ee maxalliga ah ay ku baaqayaan in dadka shacabka ah ee ku dhibaateysan gobolada dalka gargaar deg deg ah lala gaaro xulka qaranka siddeed iyo toban jirada ee soomaaliya guul muhiim ayay ah shalay waxa ay ka gaareen dhigooda suudaan ciyaar ka dhacday waddanka kenya waxaana ciyaartaasi ay kusoo gabagabowday saddexdii eber oo ay guusha ku raacday ciyaartooda siddeed iyo toban jirada ee xulka qarankeena soomaaliya waxaana guushii ugu horreysay oo soomaaliya ciyaartooydooda ay saddex iyo eber waddan dibadda ah ay uga soo badiyaan amaba ciyaar caalami ah ay guul noocaas oo kalea ah ay ka soo gaaraan iyadoo la xusuusan yahay in ciyaartooyda toban iyo todoba sano jirada ay sood suudaan ama koonfurta suudaan saddex iyo hal ay kaga adkaadeen ciyaar ka tirsaneed amaba ciyaar ahaydba waa toban iyo toddoba sano jirada koobka sakaafa taas oo ay ugu dambeyn ay soomaaliya guusha ay ku raacday waxaana ciyaartantii ka horreysay ciyaartooda siddeed iyo toban jirada hal iyo eber uga badiyey dhiggooda malawi iyagoona soo kabsasho wanaagsan sameeyey kadib markii shalay iyagana saddex iyo eber ay uga badiyeen suudaan waana kulanka xiga ayaa soomaaliya guul loo filayaa si ay ugu gudubto qeybaha kale ee koobkan Weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday xarun ganacsi oo ku taala magaalada tan Muqdisho taas oo la sheegay in lagu xiray kaamirooyinka qarsoon ee c c t v ga la yiraahdo oo ay dowladdu goorsii horreysay ay ku amartay goobaha ganacsiga in lagu xiro xaruntan oo lagu iibinayay qalabka spare partska kuna taala Galaxy ayaa la sheegay in qarax miino lagu xiray waxaana jirta in goobo badan oo ganacsi ay waqti xadarkan ay u xiran yihiin hogaansamin la-aanta amarka dowladda ka soo baxay iyagoo dhanka kale ee al-shabaab ka baqaya inkastoo ay jiraan goobo badan oo ganacsi u hogaansamay amarka dowladda dhanka kale magaalada khazana waxaa weli ka jirta heshiiskii xabajoojinta ee wakhtiga dheeraadka ah lagu daray inkastoo saacaduun ay ka hasan yihiin haddana dadka falastiiniyiinta waxa ay filayaan in la kordhin karo wakhti walbaba amaba ay kordhi karto muddada xabajoojinta inkastoo dadaallo lagu doonayo in lagu dheereeyo wakhtiga ay ku eg tahay heshiiska xabajoojinta aysan muuqanin haddana saacadihii ugu dambeeyey waxaa jirta in dhinacyada xamaas iyo israa'iil ay isdhaafsadeen maxaabiis hor leh dhanka xamaas waxay sii deysay toban israa'iiliyiina iyo laba ruux oo kale oo ajaanib ah waxaa jirta in sidoo kale israa'iil xabsiyadeeda laga sii daayay ilaa iyo soddon ruux oo falastiiniyiina oo haween iyo caruurba iskugu jira waxaana jirtay in maalmihii ugu dambeeyey ay dhinacyadu isdhaafsanayeen dadka shacabka ee xabsiyadooda ku jira iyadoo heshiiskaasi uusan qayb ka ahayn sii deynta ciidamada maxaabiista ee dagaalka lagu qabtay waxaa jirta in sidoo kale dadka ku dhimanaya magaalada khaza ay sii kordhayaan iyadoo sidoo kale israa'il la sheegay in weerar ay ka geysatay daanta galbeed halkaas oo saddex ruux oo falastiiniina ay ku dhaawacday dibadbax looga soo horjeedo eh, guurka dadka isku jinsiga ah ayaa waxa uu ka dhacay waddanka thailand iyadoona dibadbaxan uu ahaa mid aad u xoogan loogana soo horjeeday in dowladdu ay meel mariso arrinta la xiriirta guurka eh, dadka isku jinsiga ah kaas oo waddamo badan oo caalamka mamnuuc ka ah halka wadamo kalena ay uu sharci uu ka yahay waxaana jirta in bannaanbaxan oo ka dhacay magaalada bangkok ee waddankaasi tailan ay ka soo qayb galeen kumanaan ruux kuwaas oo sheegaya in dhaqan xumada ay aada uga soo horjeedaan waxaayna dowladdu ay ku cadaadinayaan in la mamnuuco sidoo kalena ee eh, ganaax adag la dul dhigo dadka sameeya dhaqamada noocaasi oo kale ah ama isku haweysta ee isku jinsiga ah kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira barqanimadan weli ogaal ay markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib kalamaan kulli way matashaa xafaayada confi baby iyo caanaha confila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadays buyada dubay kaalayuu u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaanay webidaad fatahay iyo cirkoo hogol fatahay iyo shabaab dhiig fatahay iyo facebook muran fatahay iyo fatahaad un weeye maxaa laga filaaya wargeedka kalemaano war fatahayaad ka tagtay warnamiyow mayleeray faayta mafaayta falcajuusu faniiniyowna faltulmaalu fatahaadun la ilaahow kafahaysan aragna war adduunyadu waa fitnay haddaanad ka faajignaan wacdee inuu kugu fatihi waar annaga oramadibaaba nugu soo fatahday imbow annuga fatahaadii wiganka dhaqaaqi wayne war wax walba fatahaye siyaasiyiin isfaan maqasho qoraal soo fadwoodo waraaqada fataha iyo fudayd iyo iswaalbaa maalmahan fatahaye fatahaadda eebow feermarsii dadkan nugul warkalamaanay cimilada wareertiyo wareertiiyo iyo dagaal baa caalamkii fatahaye cirifkii la eegaba carun baa fatahaye caafimaad allahayow warkalamaanay xaggaa fatahaad xaggana fatahaad dunidan fatahaad badana wayba fatahay badanaa war waxaa la yidhi fidna nagu taagano ilan eh. fadhi nooma yaale eh. dadyahow eh. faataxada mara war meesha faataxada lagu martoo shabaab looga wada kacay waa bariga galgaduud waxaana la yidhi cawo madooba inta lagu guurayee wax la dilay iyo wax la soo qabtay laga dhigay warba taliyaha dagaalka shabaab bisinka u qabtaa hadda suulnuuga weeye war taliya saabeeyoo ka saraakiisha korkor wuxuu yidhi ciidamadu shabeellow ciyaaruma imaanine waxaa lagu ceshanayaa eh. khawaariijtii ceebtiyo eh. waddankeenna caydiyo eh. ku ahayd xambaarto shacabkay ciqaabeen rabbi uga cadgooyo bulshadu iska celisaa buuraha ku cararto culaysyada la saariyo ciriiriga daraaddiis godad ciirsanayso ciribgooyadooda caadil soo dhoweeyo caad iyo shabeellow cagta inaan ka marinno shacabkeenni ciil baxay casiis maabdi weeyaan cid kastoo wax garato cudud iyo awoodiyo cod wax lagu difaaciyo caqli eebbe aabe maanta ciidda hooyiyo caqiidada islaamkiyo calankaa u baahane furimaha colaaduhu ha camirato kalamaan waar anigu khawaarijta waxaan odhan lahaa guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi war kalamaane waxaa la yidhi fataaxadaha dalka ka jira waxaa ka daran wararka beenbeenta ah iyo iskayeyeelka siyaasiyiinta ee iska socda labaatankii sane la soo dhaafay dowladihii kala duwanaya ee dalka soo qabtay madaxda isu soo sharaxaysay khudbadahooda waxaa ku jiray inay dhammaystirayaan dastuurka baarlamaankuna oo u sacbinayay madaxweyne kastoo lasoo doortayna qodobbadii ugu weynaaye loo soo doortay waxaa ka mid ahay dhammaystirka dastuurka meel laga soo qaaday ma jirin haddoo loogu dhow yahayna waxaa la yidhi xildhibaanadii baarlamaanka ayay hawshu ka socon laadahay oo kaale xildhibaanka qudhiisu markii uu xilka doonay wuxuu lahaa haddaan dastuurka qabyo tiraynaaye ma wuxuu nagu matelayaa dastuurka sidiisa in loo daawado waa inay qabyo qoraal ka bixi maysaan war waa badan tahay dastuurkaa qabyo dowlad dhiskiaa qabyo dagaalkii shabaabkaa qabyo ciidan dhiskiaa qabyo ah xataa meelaha qaar ka qabyo ah waar xataa qabyadiibaa qabyo war gurmadka daadadka xitaa waa qabyo aryaadhaha samigay cabdulla waxaan aad sheegaysin hortiin la yaabay waxa uu yidhi how dadaashaalay waxay dheheen kadhuumahaya dhabmiya dadaashaalay waxay dheheen kadhuumahaya dhab fiirso dwar nin uu jeclaa weyse wuxuu yidhi dastuurkii la qorayiyo sidaa dowladdii xamar jacaylkaygu degi waa war saaxiibkan caraysow siduu furimaha u tegey jacaylkii iska iloobay hadda ka hor waxa uu yidhi manaxow jacaylow nuuxnuuxsi daranow ehlunaar inaad tahay maxaad iigu naban tahay anna kuugu nugulahay waa adiga nafciga iyo iga jaray nafaqadee ma wax laygu nudayo ina xuusinaya iyo nacabkiigii baa tahay markii aad nagaataba maxaa duu lumiyiyo nacaskuu dilayo naagtaan jeclaadaba durba laynacsiiyaa eetaan abdiga geli oo soo noqnoqoshada haygamoodin nacasnimo sotii la yidhi waaqlo waxaad ka tagta adna haddii aan ku naawila naqba waa la dhowraa nasiibku haygu kaasimo iyo ku nool beela nabadee ayaa nabarada jacaylka ka nuuxsan waaye la yidhi war waxaa la yidhi inkastoo aad nuugtana kumana xadiid dherigii nabsi u dulyaale aniguna nasiibkey eh. nasiibka nasiibkey eh. mukunaahi doonaa niwal eri war jacaylka ummadduu soo rogo nin kalena wuxuu yidhi eh. dooqoodu waa lacag ninkii dumar u liitoowe midkii ay lagdaan ka makacaan waxba ku noocaame markaasay midlaan gaabahoo ladan ka raacaan war aniguna waxaan dhihi lahaa loof bilaa fuluusay gabdhuhu laa idhahayaane midaan laac idhaahdana dhaqsay iga libkaan tahay lug iyo labana layslama helo mani la'aantiise ilaahayo wadaan lacag haya liira igu caaw waar bislow soomaad maqal layla ninkii lacag lahaa weyne layla war mar kalena waxaa la yidhi jacaylku maxaasid baa xujada noloshii isagu xigtiya saaxiib miya muxuu inantaan xushiya ka dhiga xilataan idhaa xayndaab adag ugu gudbaa aryaadhaha aniga naftirkayga jacaylku faraxumow igu hayaaho naagaha midaan qaabu raba weli ma qaan gaarin midna qaandhaw qayliya cishii kale ma qaalroon wali kaalaaray la'aglanki goba laafidiis gaaru la iibsanaad la'aglaanlanki leeyli leelka tuugow war kalemaanay colaad iyo fatahaad baa caalamkii qarrimay oo camiimaan nulahayle maxaa caashaqa keenay waraxmadow soo maadan maqal cashaqa ma bara weli mana beeninaaye ruuxa kalaa la yidhi ciraadiyo eh. jacaylkii eh. kala caaganaan jiray eh. anaa caawa labadaba la caawaysi maaye war kalamaanay jacaylka iyo noloshoo dhan hiigsi kama maarmaan idinkuna gedkana iska hoos fadhisaane soomaaliya waxay qabatay shir looga hadlayo hiigsiga qarni jirka labakuniyolixdanka oo boqol sano ay ka soo wareeganayso markii ay soomaaliya xornimada qaadatay waxaana la yidhi dowladda soomaaliya waxay qorsheynaysaa in laba kun la gaadho iyadoo dalku barwaaqo yahay argagixiso ka caagan yahay shidaalkii la soo saaray duniduna u soo shaqo tagtay war madaxweyne xasan sheekh meeshuu bulshada rayidkaa talooyinka hiigsiga labada kun uga dhagaystay waa madaxtooyada soomaaliya war dadka waxantahay waxay dhaheen kulanka madaxweyne xasan sheekh dadka ka qayb galay shaqaalaha dawladday ahaayeen aaway bulshadii rayidka shaqaalaha dawladdu waa ciidan kaliya ayaa ku yidhi adiga war kalmaanay war ma haysaaniine maraykanku wuxuu gacanta ku dhigay budhcadbadeed soomaaliya oo weerartay dagaalka israa'iil laga leeyahay waar masankor buu siday war waxaan idiin weydiiyey burcadbadeedu wax ka fiirsanaynin markab israa'iil leedahay iyo maraykan iyo iiraan dhexdooda maxaana geliyey war israa'iil iyo maraykanku iyagaa xaafaday doonaan ka kalluumaystooo xeebaheenna laga dhaqaajilaaya war axmedow qasa waxa ka socdaa kalluumaysi maaha aryaadaha kale maanay saraakiishi booliiskae saldhigyada degboodhinka ka shaqayn jirta taraafikaa loo bedelayo ma baabuurtiyaa beledka ku badatay war cabdulow taraafik hadda booliiskay ka mid tahay see wax kaa yihiin war marka hore bax kasii hadday ahaayeen hadda waa biib kasi warlaamiya markii hore baabuurta halka koontarooley hata biyaha ka darsamay ilo booliska lambadii may diide aryadaha taraafikada xaad ula yaabaysa ma waadnaan maqal dalkan yaga gawaarida dhex taalmidubo waa nuuce cagafcagaf tareel iyo bajaaj shacabka qaadqaada yar iyo xig waaweyn ahaa laysku soo daray markaasuu shilkoodii bato loo garnaqaya mushkuleetii canug saaran yahay ama safee koontu nafto badan ma dhuuqaan haddaan lagu dambaabayn wartiienba hadda ka hor waa ki yidhi niman yahow bacdiya caagga iyo badiba maacuunta baabuurta aan fuulnay iyo weliba baaskiillo laambadii iyo batiriyaasha iyo qalabka tiifiga buruskii iyo busmaarka xargaha sida borotoonka sariiraha bukaanka iyo dawada lagu bogsoonaayo u bajiya cadaabaha hadday nabaddu bowrowdo laami budul la saariyo wixii beled busaynaaya war kalamaane colaad iyo siyaasad iyo fatahaadaad ku mashquusheene miyaadna la socna ciyaaraha iyo guulaha ay soomaaliya ka soo hoysay ciyaartii soomaaliya iyo suudaan dhex martay saddex iyo eberaa soomaaliya ku badisay war koobkii toddobiy jirada ay soomaaliya qaaday kanna ma ku darseenna horta guushu waa guul haddii banooniga guul laga keenay waa in gurmadka guul laga keeno oo dagaalka khawaarijta guul laga keeno oo dhammaystirka dastuurka guul laga keeno oo guulba guul lagu daro wey warkalamaanay waxaa la yidhi dayaalxamar baraaruwey wallee ruushka xoog badane intii lagu xantaba goordhow bay soo xirxinayaane qof kastoo xiriir la leh ayaa dan u xawaarayne xaafad ugama dhuudhuuman karo xamar shabaabkiiiyo isxaluuladkii hore hadeer xiisad laga qaadiye kii soo xaroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xireen shalay amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaaye xamdu shukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisii waxaad dhegeysateen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaasi nabadgelyo je fais quoi